اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد قال المصنف رحمه الله ومنها كلا وكلتا وهما بمنزلة كل في المعنى waxaan kusoo jirnay waa darsigeenii konton iyo labaad ee kitaabkeeni naxwada qadriga waxaan kusoo jirnay sheikhu inuuna yidhi raximah ullah inaa kullan fiiha kullantaasi eh, tawkiid ma aha falaysa min ataakiidi qiraa'atu bacdihim inaa kullan fiiha sababtan waxaa weeye baa la yidhi damiir hee ama xiriira wax damiiroo la xiriiraa ma jiraan saasoo maa eh, kullantaa marka waxaan ku sheegnay waa bedel oo min inaa laga bedelayo eh, wakaa wa minhaa taakiidka waxaa ka mida kilaa wa kiltaa waay armaan akriyay darsiga akrin miya yah kilaa wa kiltaa wahumaa labadaasi bimansilati kullin kullin booskeeda ayay joogaan filmacnaa xagga macnaa taquul waxaa jaa zaydaani markaasaa fa yuxtamalu majii'uhumaa macan wahuwa daahiru weeyaane wayuxtamalu majii'u axadihimaa wa ana almuraada axadu zaydayna taa dhici karta kamaa qaaluu say leheen fii qowlihi tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala lowlaa nuzila hallaa nuzila maa lagu soo haada alqur'aanu qur'aankan calaa rajulin calaa rajulin nin oo min alqaryatayni min ixda alqaryatayni labada magaalo midkood ah kaasoo cadiimin nin weyn oo mas-uul ah oo la garan karo waxay yidhahdeen ina macnaahu waxaa weeye calaa rajulin oo min ixda alqaryatayn eeg calaa rajulin min alqaryatayn ayadoo ah musane qaryataynku musane yahay ba xagga macnahana maxaa loola jeedaa labada tuulo mid ka mid ah baa la rabaa marka ayadoo wixii musanaa haddana macnaha shay inay qaadan karto budili kugu keensanaya wuxuu ku leeya jaaa zaydaani markaan ku dhaho dee axadu zaydayn in labada waa dhici kartaa ayadana cadeen waa wax laba tilmaamay oo loloo jeedo hal mid waaya wainamaa waaya faidaa qiila haddii layihahdo kilaahumaa indafaca waxaa meesha ka baxay alixtimaalu ixtimaalkii meeshuu ka baxay wainamaa yu-akadu bihimaa waxaa wax lagu adkayaa labadaa bishuruudin shuruudba wax lagu adkeeya yacnii kilaa iyo kiltaa goortay tawkiidka noqonayaan shuruud waa inay wataan kow axaduhaa an yakuuna waa inuu yahay almuakadu kan wax tusinaya almu'akadu kan la adkeynaya bihimaa bikilaaya wakiltaa lagu adkeynaya daalan waa inay mid tusinayaan cala nayn laba tusinaya waa inuu laba shay tusinaya athaani shardiga labaad an yasixa waa inay saxiix tahay xuluululwaaxidi hal inuu imaan karo maxalahumaa booskooda falaa yajuus ma bannaano wiyo cala almadhabi ee madhabka saxiixa markaan qabanno an yuqaala in la yidhahdo ikhtasama azaydaani kilaahumaa ma bannaana buu yiri ikhtasama waxaa dooday azaydaani labadii zayd baa dooday kilaahumaa labadoodiiba <laughs> sabab liannahu maxaa yeelay laa yuxtamalu ma qaadan karo an yakuuna almuraadu inuu noqdo ikhtasama axadu zaydayn ma qaadan karto falaa xaajata lita'kiid marka wax taakiidoo looga baahan yaha male ilaahu adiga halka mas'alo la yaab la ku jira wuxuu ku yidhi goormaa kilaaya kiltaa ay noqon karaan tawkiid horta horta kilaaya kiltaa macnahood maxaa wey soo laba ma kilaaya kiltaa waxaa lagu xoojiyaa meel loo malaynayo in hal u joogo meel muuqaalkeeda musanna yahay laakiinse lasleeyahay la isleeyahay hal baa loola jeedaa la isleeyahay baa maxaa lagu adkeenayaa kilaaya kiltaa say meesha oga saaraan hee ismoodsiiskii ahaa ahaa hal soo soo ayib meeshuba haddaysa halba qaadan karin ka waran oo laba mooyaane wax kale aan laguwa tilmaami karin ujeedka kilaaya kilta oo muxuu ahaa in meeshan laba in lagu hubiyo ee tahay meeshamafaa'iida ma la imanayso la imaan mayso meesha markii saa loo akhriyaba caddii ay waajib taho in laba lagu fasiraba aysan mid maba soo geli kartaba kilaaya kilta maxay qabanaysaa meesha shaqadeeda waaba la hayaaye warka dhaca horta inta inuu kudhumar wuxuu yirday shuruuda kilaahiya kiltaa waxaa weeye ma ag shayga la adkaynayaa inuu laba ku tusiyaa horta shardiga labaad markuu laba ku tusinayo waa inuu ixtimaali kalaa halna inay noqon karto meesha marka ma fahamti tusaalahan ikhtasama zaydaan kelma ikhtasama waxaa dooday azaydaani baa dooday kilaahumaa lama dhigi karo buu kuleeyahy sabab ayadoo aan kilaahuma meeshaba la keenin ayaa waxaa waajiba meesha in laba lagu fasiro oo hal axaduzaydayn lama dhigi karo buu kuleeyahay sababtu maxay tahay sababtu waxaa weeye kelimad ficilka ikhtasama dood dood maal qofa ka dhici kadha dood intee ka dhici karta cabdillah laba qof marka adoo aan kiraa iyo kitaaba keenin ayaa waxaa ku khasbantaha inaad meesha ku fasirta hee labo faa'iidadii kiraa iyo kitaaba keeni lahayana maxay ahayd meeshayna ku hubsadaan laba inay tahaysan hallahee ahayn wixii faa'iidadii ma lahaya ayagoo aan kiraa iyo kitaan la sheegin marka uma baahnin kilaaba kitaan lama keenin karo intaanu ku dhuuraba waayah liannahu maxaa yeelay buu yidhi laa yaxtamalu an yakuuna almuraadu ikhtasam axad imago soo geli karta meesha falaa xaajada lita'kiidi ninka sii jeedo soo jeenso waka athaalidu shardiga saddexaad an yakuuna waa inuu ahdaa maa asnadtahu ilayhima wixii aa u tiirisay hayra mukhtalifin fi lmacnaa mid macnaha aan kaga duwanayn falaa yus ma bannaana maata zaydun wacaasha camrun kilaahumaa maata zaydun zayd baa dhintay wacaasha camrun camarna wuu noolaada kilaahumaa labadooduba kilaahumaad uga sheegaysaa horta sidii camar soo ma an yakuuna maa kii asnatahu aa u tiirisa ilayhimaa labadooda yah hayra mukhtalifin fi lmacnaa waa inuusan ahayn haddeen meeshaa midna geeri midna maxaa taalla nolol labada kilaahumaa labada u laabanayso mid kasta macno gaar haystaa arrinkaa marka lama ogolay buu ku yidhi waa inaad tidhaahdaa zayd iyo camarba way dhinteen kilaahumaa dheh amase caasa camrun wazaydun kilaahumaa dheh warkakudhacay soomaa araabicu waxa weeye an yataصila bihima damiirun caa'idun cala almu'akadi bihi an yataصila waa inuu la xiriirsamaa bihimaa kilaaya kiltaa damiirun magacuyaad caa'idun u laabanaya cala lmuakadi kiila adkeeye bihimaa kilaaya kiltaa ee lagu adkeeyey kilaahumataa kilaahumaa la akrinaayo wa minhaa waxaa ka mida tawkiidka ajmacu iyo wajamcaa ayaa ka mida ajmaco iyo hee wajamcaau ayaa ka mida ajmacu iyo wajmacaauna wa jamcuhumaa marka ayaga la jamcinaya labadaa eray jamacooda wuxuu noqonayaa ajmacuuna iyo jumacun buu noqonayaa muxuu noqonayaa ajmacuuna yahee <clears throat> jumacun buu noqonayaa shi wuxuu ka wada anday wuxuuna inuu ku dhaho sideedaba ajmac ajmac iyo jamcaa yaa markii aragti inaad jamca ka dhigto ajmacuuna ke wa ajmacuuna jamca ajmaca in la wadareeyo waa ajmacuuna waxaan loo isticmaalaa jamcu dukuur baa iskaleh warkama ku dhaca horta jamcu jamcaa ereyga jamcaa in wadaf laga dhigaana maxay noqonaysaa jumacun bay noqonaysa jumac yaana iskaleh jamcul inaas baa iskale dumarkaa iskale oo maxaa dhahtaa tusaalaan jaa aljeyshu ciidankii iyo ajmacuuna dhammaantood wlqabiilatu qabiiladii baa timi haye wlqabiilatu qabiiladiibaa timi alqabiilatu soo maa jamcaau waalqowmu baa yimi haye ajmacuuna wanisaa'una jumacun jumac jumacun ayagu tawkiida marka wixii dhadiga jamcaa ah iyo jumacbaa iskale wixii lab ah ajmacu iyo ajmacuuna baa iskale intaa inuu ku dhowra sheikhu raxima allahu tacaala waaya wainamaa yu'akadu waa la adkayaa buu yidhi bihaa cajmac iyo jamcaa qaaliban inta badan bacda kullin kullin gadaasheedaa la keenaa ayadoo banaan taagan inta badan lama arka baa lagu yiri filihaadaa sidaa daraaddeed ayaa istaqnad lagaga kaaftoomay an yatasila biha inuu ku dhego damiirun magacuyaal yacuudu u laabanaya calalmu'akidi u laabanaya warkama kudhac horta maadaama kulli markasta ay ka horayso ayaa in damiir la raaciyo waa laga kaaftoomay bay yidhaahdeen waa laga kaaftoomay <clears throat> waaya oo sababta looga kaaftamo maxay tahay sababta looga kaaftamo waxay tahay baa layidhi oo ujeedka ajmacuuna damiir loo raacin ayadoo tawkiida waa ognahay tawkiidada in la raaciyo damiiro sababtu waxay tahay kullun gadaasheedaa la keenaa koow kullunna mar kasta waa mudaafatun ilaa damiiri lmu'akad soo maa damiirkii ciddii la adkeynaysa damiirkeedii ayaa markasta kulli la raaciyaa saasoo maaha iyadoo kullu damiirka ciddii la adkeynaya ee wadato ayaa jamcuna ama ajmacuna waxay daba socotaa kullun sidaa daraaddeed baan loogu baahnay in ayadan loo sii idaafeeyo damiir maxaa yeele cidda la socota ayaa damiirkii meeshii la adkeynayay wata markaabaa ku dhacay soo maaha ciddaas ayaa wadata buu kuleey waaya taquul waxaad dhahaysaa ishtaraytu lcabda kullahu ajmaca wal amata baa gatay kullaha jamcaaa soo ma jeedid jamcaaa jamcaaa eh, alamatu waa hal sooma hal waa jamceed eh, muxuu noqonayaa markaa alamatu markii markii la tuukiidinayo ajmaca lama dhahay maxaa la dhahayaa jamcaaa baa la dhahayaa ah. alimaa haddii la yidhahdo addoommadiina alimaa waa dumarkii addoommada maxaa la dhahayaa jumaca jumaca soma jeedid walcabiida baan gatay kullahum dhammaantood ajmaciina dhammaantood walimaaa baan gatay kullahunna dhammaantood haye jumaaca dhammaantood qaala allahu tacala wuxuu yidhi fasajada almalaa'ikatu baa sujuuday kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood wayajuus waxaa banana adta'kiidu bihaa in wax lagu adkeeyo ayada ajmaca wain lam yataqadam kullun kullunba yaysan ka hormarin hadday rabtee ayaysan kullun ka horayn ayaa ha lagu jamc baa lagu adkayn karaa buu ku yidhi tusaale maxaa noqonaya qaala allahu tacaala walauqwiyannahum waanu baadiyen oo baadiyeen ajmaciina dhammaantood dhammaantood aan baadiyeena kullu lama keenin ina jahannama jahannamana lamawciduhum weeye waa meeshii loo ballan qaaday ajmaciina dhammaantood wa fi lxadiidi waxaa ku jiray idaa salla alimaamu jaalisan fasalluu juluusan ajmacuuna fasalluu tukada ajmacuun xagee takwii ka tahay xagee takwii ka tahay ajmacuuna juluusan ba laa ilaaha illa allah xagee jamcu ka tahay fasalluu ah wowga fasalluu ku jira warka ma ku dhaca horta halkaasay jamc ka tahay takwii ka tahay yurwa waxaa la wariyaa birafci baa la wariyaa ta'kiidan ku dari hele ma socda shee deela soomaali soo boodi lahayd markiiba ta'kiidan hee liidamiira iyadoo la adkeenayo wa binasbina waa la wariyaa cala alxaayina ayadoo xaal ajmaciinana ida salla alimaamu jaalisan fasalluu juluusan ajmaciina xaal aad tihiin waa markay kordhigan tahay waa fahan soomaali kelmaduyna xaalka waxu garanaysaa cidda ee adkeynta loo rabay bay ka xaraka duwan tahay hadda salluu tawkiidkeedas inuu taabic ku noqdo ma gudmo soo maa ma gudmin haddii ajmaciin la dhaho marka xaal bad ka noqonaysa warkama ku dhaca horta yurwaa birafcika wbinasbiwahuwa aciifun wahuwa daciifun weeyaano listilzaamihi tankiirahaa listilzaamihi listilzaami lxaali listilzaamihii in xaalka lagu laasmiyey darteed hee tankiirahaa nakiranimadeeda yacni listilzaamihii inay laasim noqotay tankiirahaa tankiiralxaali xaalka in nakiro dhiga waa laazima saasmaa soo dhiga maaldow alxaallabudda an yakuuna nakir wahiya wahiya yaa la sheegayaa ajmacuuna la sheegaya wahiya ajmacuunana macrifatun weeye maxay macrifo ku tahay biniyati lidaafati biniyati lidaafati idaafa niyadeed bay waxay ku tahay hee macrifo ku tahay waqad fuhima min qowli warkayga waxaa laga fahma ajmacu iyo jamca iyo jamcuhumaa waxaa laga fahmay annahumaa laa yuhanayaani muhano lagama dhigo falaa yuqaalu ajmacaani walaa jamcaawaani lama dhow wahada madhabu jamhuuri lbasliyiin baa qaba wa saxiixu weeye lianna dalika lam yusmac in muhano laga dhiga hee lama maqal <clears throat> waaya wa hiya bikhilaafi nucuuti laa yajuusu an tatacaadafa almu'akidaatu walaa an yatbacna nakiratan wanadara yaa layta ciddata xawlin kullihi rajabu dakartu waxaa xusay fii hada mowdic waxaan ku xusay mas'alatayna oo min masaa'ili baabi nacti abaan ku xusay ixdaahumaa waxaa weeye ana nacuuta tilmaamuhu idaa takarara hadday soo laalaabtaan fa anta fiihaa adu waxa u dhexaysa fa anta fiihaa fa anta adigu fiihaa fi nacuuti mukhayarun mid la kala dooran siiyey baa tahay bayna almajii'i inuu la yimaado bilcafi cadaf inuu la yimaado iyo wa tarkihi cadafka daayo falawal inuu cadaf la yimaado qowluhu tacaala weeye sabixisma rabbika lacla aladii allihii weeye khalaqa fasawa khalaqa abuuray fasawa yani xaalad tan waqtida ugu wacan ku abuuray waladii kii weeye qadara jaangooyey fahada hanuuniye waladii kii weeye akhraja soo saaray almarca daaqa suma jeedin kulligee tilmaamayaan rabbix isma rabbika alaclaa rabbika rabbigii alaclaa ee sareeyey waladii وكقول الشاعر إلى الملك القرمي ومن الهمام وليث الكتيبات في المزدحم وعد الشيخ رحمه الله تعالى إلى الملك القرم قرم والسيد معنه الهمام تنوى الملك العظيم الهمة وقفك بغرك أيوهان كسرنا له wuxuu yidhi ila almeliki lamqarimi boqorkii sayidka ahaa wabnilhumaami midkii hanka u saaxiibka ahaa wiilkiisii ama hanka wiilkiisii walayfi lkatiibati cutubyada libaaxoodii filmusdaxami markii meelaha adag oo laysugu yimaado dagaalku ka wadaay marka alkatiib waa cutubyada ciidanka wey wuxuu yidhi lmeliki boqorkii xaggiisa alqarimi sayidka ahaa wabnulhumaami midka himada boqorka himada u saaxiibka ah wiilkiisii iyo walayitilkatiibati cutubiyada ciidanka libaaxoodii kii ahaa filmujdaxami goobaha laysku helo oo qoomku isku dagaalo magaranaysaa lagu kulmo mligii maxaa la tilmaama alqarib soo tilmaam ma ah wabnulhumaan waa tilmaan kale wabnulhumaan walaytilkatiiban maxay tahay kulli maxaa u dhexeeya xarfu cadfin baa udhexeeya waani midda aan hee midda hee ayaabdul midda hee midda hee labaad waa karta hee dee tan labaad maxay ahayd haye maxamed haye tan labaad maxay ahayd hmm? ay tar tarku cadfi haa tilmaamta aan cadfiga loo dhexaysiinayn dii hor maxay tar wuxuu ahayd bicadfin bee soomaan waa tan walaa tudica walaa tudic kulla xallaafin mahiinin hammaazin mashaain binamiimin manaac lilkhayri muctadin aiimin weliid bin muiira soo maaha walaa tudica adeecin kulla xallaafi mid kastoo dhaar badanaa mahiinin ah yani dulaysan hamaaz ah hamaas yani dadka uu kala waramo wey mashaain binamiimin xantana la socod badan manaacin lilkhayri khayrka diidiis badan muctadin xadgudub badan aiimin dembiila ah intaa wuxuu yidhi isku ogaaye yaa cutullin bacda daalika zaniimin zaniimtaa iskuma ogeen buu yidhi inta kalen isku ogaa anugu yihi waa fahamta sooma waa in iska warhaya marka intaasoo dhan kulla xallaafin walaa tutic haadeci kulla xallaafin mid kasta oo ceeb badana mid kasta oo dhaar badana kaasoo mahiinin ah aaniyatu waxa wey ana nacta tilmaantu xaggaas shardi buu siiyey hadday tilmaamuhu fara badan yihiin khiyaar maxaa u leedahay inaad xarfacada udhexaysiiso iyo inaad dabadeed isuu qabato halkanna ana nacta tilmaantu kamaa yatbacu lmacrifa suu magaca macrifada u qaato ama u dabagalo kadalika yatbacu nakirata nakirana wuu wakaa wadakartu waxaan xusay ana alfaada tawkiidi tawkiidkii adkeynta erayadeedu mukhaalifatun waxay ka duwan tahay linnucuuti bay ka duwan tahay fil amrayni labada arin jamiican dhammaantood fil amrayni bay ka duwan tahay jamiican xaal ay yihiin labada arin jamiican waa xaalaada fahamsoomaaiya xaal ka tahay labada arin bay xaal ka tahay meeshuu ku lahaa weye musanaha ayagoo la jamiicayn lama dhigi karo buu ku yidhi fahamsoomaa jamiican baa la dhahay waxaasaa lagu maqla yacni tawkiidyadu mar hadday farabadan yihiin kulluhum ajmacsusuugida maahayn wowlooma dhexaysiin kara buu ku jira masalada waa masalo horta dhinaca labaad nakirana marha ikraam buu inugu dhaho rabaa waata wadaalika arrinkaasna wuxuu ku dhacaya annahaa tawkiidadu laa tatacaadafu layskuma cadfo ida ijtamacad markay kulanto laa yuqaalu la dhihi mayo jaa zaydun zayd ayaa yimi nafsuhu laftigiisi iyo wacaynuhu laftigiisi lama dhig wa lama keeni karo walaa lama dhihi karo walaa jaaa alqawm walaa yuqaal lama dhahayo jaaa alqawm qowmkii baa yidhi kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood lama dhihi karo wacilatu daalika sababtuna waxay tahay annahaa tawkiidyadu bimacnaaun bimacnan waaxidin hal macnay wada wataan oo ah hal macno oo ah adkayn hal macno oo ah adkayn wa shayu shayguna laa yucطafu calaa nafsihi hal shayna la cadfo hal shayna hee la iskuma cabsi karo warkama dhac horta bikhilaafi nacti nactigusu waa ka duwan yahay faina macaaniiha macaanida iyo macnaha uu wata nactigu mutakhaalifatun way kala duwan tahay zaydun alkariimu shariifu khabiir haddaan dhaho shariifna macno gaaree wadataa inuu sharaf leeyahay alkariimuna macno gaaree wadataa haye khabiir inuu yahay macna gaari isku midba id kulluhum ajmac haddaan dhaho waa adkeen dhammaan dhammaan wey maxay soo kordhinayaan marka hadii lasku cadfo ashayu laa yucdafu calaa nafsihi warkaa ma ku dhaca wakadalika laa yajuusu ma banaana fii alfaadi tawkiid waxaan ku banaanayn an tatbaca nakiratan nakira inay raacaan laa yuqaalu lama dhaho jaaa rajul nin baa yimi nafsuhu laftigiisi rajul oo nakiraan nafsu laguma adkayn karo maxaa dhacay lianna alfaada tawkiidi macaarifu weey alfaada wax lagu adkeeya maxaa weeye macaarif falaa tajrii cala nakiraati nakiraadku ma dureersato yani nakiraad ma dabagasho washada waxaa shada noqota qowlu shaaciri oo minalbasiid ahaa laakinahu shaaqahu wanqiila daa rajabu yaa layta ciidata xawlin kullihi rajabu laakinahu shaaqahu waxaa dhibay laakinahu hase yeeshee muu waaye laakinahu hase yeeshee shaaqahu waxaa soo jiita dheh waxaa hayi kiciyey maxaan dhahnaa shaaq waxa dhiba mahaya waxaa yani jeceylkiisi huriyey waxaa hilow yani waxaa hilow ku riday sasaneen laakina waashaaqahu waxaa hilow ku riday yacni waxa waxa uu ka helay an qiila in la yidhi daakaasi rajabu weeye waa bishii rajab weeye in la yidhi baa hilow ku riday yaa layta shalaytadaydiyay ciddata hawlin sanadka oo dhami kullihii dhammaantii rajabumuu noqdo <laughs> markii rajab waa taa rajab waa taa markii la yidhi hilow baa qaaday jecel rajab uqamaas muxuu yidhi allah hee sanadka oo dhami muratabska noqdo muxuu ka daliishanayaa meeshan ciddata xawlin xawl soo nakira maaha kullihina waa kullihi kullil xawli weeye soo maaan halkaasaa laga daliishaday daliilkaas xaggaasoo soo baxay waa shaad laakiinse oo sida xoog badan wakaas xaggaasa gelaysan cafulbayaan mhm. وعطف البيان هو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول هذا كان الباب والباب وبابك الثالث سدحات أو من أبواب التابع توابعة والعطف في اللغة وحال وضع الرجوع إلى الشيء شيء لا صلابته بعد الانصراف عن مركي ومركي اللي قد بيبقى لا صلابته وفي الاستلاح ضربان ولا بقي وعطف عطف نسق cadfu cadfu nasin yani cadaf xuruuf la isticmaalayo base yati way imaan doonahay wa cadfu bayaanin iyo cadaf aan xuruuf la isticmaalaynin waalkalaamu warkuna alaana fiihi dhexdiisa wey mhm, alkalaamu warkana alaana hadda fiihi dhexdiisa wey qowli qowliga aan yidhi taabicun tacriifkiibuu ku faahfaahinaya taabicun somus laga bilaabin muwadixun aw mukhasis taabic markaan idhi jinsun waa magaca guud oo yashmalu waxaa hoos imaanaya atawaabic alkhamsa hoos imaanaya intaa ma haysaa yaa wa qowlii aan ku idhi muwadixun aan aw mukhassis aan ku mukhrijun wuxuu meesha ka saaray litakiidi takiidka ujeedkiisu waa takhsiis miya maya waa takiid keliya ka jaaa zaydun nafsuhu meesha horta ka sare maxaa kaloo meesha ka baxay wala cadfi nasqina meeshuu ka baxay cadfu nasq maxaa meesha ka saaray asnadee yaa waxaa meesha ka saaray aaaistimaaljaaidun wacamrun wailbadeli bedelkiibaa meesha ka baxay ka qowlika aad akaltu waxaan araqiifa uluahu wa qowlii warkayga aan ku yidhi mukhrijun linacti muxuu banaanka u tuuray yaa nactiguu banaanka u tuuray fa nactigu wain ha ahaadee muwadixan mid wax caddaynaya ha ahaadee fii naxwi jaaa zaydun baa yimi attaajiru ahaa waa mukhasisanba ha ahaadee fii naxwi jaaanii rajulun baa yimi taajirun ninkaasu taajirun ah laakin hoosaysa mushtaqun waa la awilaa <laughs> mushtaq wey markasta nactigu markasta ama asalkiisu waa mushtaq haddii mushtaq la waayana waa loo rogayaa wa qowlii aanku yidhi buu yidhi hayru mu'awal aanku yidhi mukhrijun wuxuu bannaanka u saaray limaa kii waqaca dhacay min annucuuti nactiyada jaamidan xaal uu yahay kii hore markuu ku yidhi mushtaqan muxuu ahaa kii hore markuu yidhi iisoo qabadeed jaamid markuu yidhi waxaa bannaanka u baxay nactigii oo dhan nacti markuu ka koobnaa nacti mid asalkiisa ku jooga iyo mid hee mid la soo roga soo maah oo la habeeyo yacni la keeno macno la mid ah oo hee la rogroogi karo marka jaamidkii asalka meeshu ka baxay markaan ku yidhi hayru muawalna maxaa baxay maa waqaca min anucuuti jaamidan tusaale marartu waxaan soo mar bizeydin baan soo maray zeydkaasoo haadaa kan ah haadaa kan ah soo jeedid haadaa tilmaan zeyd leeyahay wey marartu waxaan soo maray bizeydin zeyd baan soo maray zeydkaasoo hee haadaa kan ah haye wabiqaacin wabiqaacin iyo meel carfajin ah yani adag wey fainahu kani fii ta'wiili mushtaqi weeye jamidba ha ahaadee mushtaq baa loo rogayaa alaa taraa miyaadan arkaynin ana almacnaa inuu yahay marartu bizaydin baa soo maray zaydkaas waa almushaaru almushaari ilayhi sooma rogin macne almushhaada maxaa loo rogay almushaari ilay iyo wa biqaacin oo khashinin adag halkaa marka wax qaacidadii banaanku soo dhiga fa yuwaafiqu matbuucahu acni bi hada waxaa ula jeeda ana cadfa albayaani likownihi mufiidan faa'idatan nacad allahu akbar waaya acni meeshuu ku yidhi fa yuwaafiqu matbuucahu kuu raacayay buu waafaqayaa markuu ku yidhi inuu ku faahfaahaya rabaa maogta wuxuu ku yidhi acni waxaa oola jeedaa bi haada kan waxaa oola jeedaa anna cadfa albayaani likownihi inuu yahay darteed mufiidan mid faa'iideynaya faa'idatan nacti faa'iideynaya maxay ahayd waa tan de wa min iidaaxi matbuucihi ah ama wa takhsiisihi ah yaa yalzamuhu waxaa waajib ku noqonaysa min muwaafaqati lmatbuuci kuu dabagalay inuu kala mid noqdo fi tankiiri والتذكير والإفراد iyo فروuعهiنa فروuعهiنa شheeg أي شhن علي فروuعهiنa مaxaa laga wadaa haye فروuعهiنa مaxaa laga wadaa haye فروuعهiنa فروuعooda فروuع fasiraya فروuعهiنa waa فروuعooda فروuعooda مaxay tahay ya فروuعdu waxa weeye في التankiiri تankiirku waa aصل maxaa فaرع ka ah تacriif baa فaرع ka ah watadkiir rabnimadu waa asal baa la yeelay aadan baa baasha maxaa farac ka ah atahniyatu walifraaduna waa asal maxaa farac ka ah atathniyatu waljamcu macnuhu waa intaas ma fahamta horta maa yalzamu wixii khasab wixii laazimku ahaa min annacta tilmaanta warkaama ku dhaca horta ka aqsama billaahi abuu xafsin cumar oo kale wahaadaa khaatamun xadiidun oo kaleeto xagga wuxuu inuu ma garanaysaa ashartu waxaan u tilmaamay fii haadihi bilmitaalayn labadi tusaale ilaa maa shay baan tilmaamay tadamanatadamanahu uu kulansaday alxadu qeexidii aan soo qeexay oo min kownihii ah muwadixan inuu caddeeyey lilmacaarifi caddeynahayo wa mukhasisan inuu soo koobayo linakiraati soo koobayo walmuraadu tusaalaha abii xafsin ah cumar weeyaan bin khaaab abii xasan siga waa kee cumar khadaab weeyaan yani wuxuu ku leeyahay aqsama billaahi abuu xafsin cumaru ah ah soomaaliga ah waa lagu macnaynaya aqsama billaahi alluu ku dhaartay abuu xafsin abuu xafsin alluu ku dhaartay cumaru ah abuu xafs kee wey cumaru ah waa cadfabayaan walaka waxaa ku waxaa leedahay fii naxwi khaatamun xadiid kelmada khaatamu xadiid ah alaaata awjuhin saddex weji midkood baa marinaysaa buu ku yiri maxaa marinaysaa saddex weji midkood kow aljaru in la hoos dhigo bilidaafati laguna hoos dhigay tiirin calaa macnaa min ah macnaha min wadata oo haya khaatmin ha keenaya haadaa khaatamu xadiidin dheh oo macnaheedu yahay khaatamun min xadiidin masalada ma fahamta horta koow kaan waa baab wanasba waa kuu bannaan wanasbu in la kordhigaa kuu bannaan cala tamyiizi lagu kordhigo tamyiis ku kordhig waqiila waxaa tamyiis lagu kordhigi maye nasba way tahay laakiin tamyiis lagu kordhigi maye hee al xaal lagu kordhigo waxaa kaloo kugu bannaan wal itbaacu xarakadii ku raacisid oo aad tiraahdo xeedho kordhig horta haadaa khaatamun xadiidan xadiidantas maxaa lasu qabta matamiis baa maxaa haye itbaacna bay kuu bannaanta itbaac imeeye haadaa khaatamun xadiidun baadhahaysa ayib inta ku kala gurayaa mara hoosdhiga xaggaa naga dhig kordhigii baa laisku hayaay faman kharaja marka itbaac hadduu noqdo dee muxuu noqonayaa marka ya haadaa kani khaatimun weeye xadiidun ah waa cadfubeenka la rabaa asaga waa fahamta soo war ma fahamta horta xagga naga kordhigii baa laisu qabsada kordhigii baa hee isu qabsada waay faman qofka kharaja nasba nasbada ku saaray cala tamyiizi inay tahay kiisaa ku saaray oo haddii dan markuu yidhi u haysta inay tahay tamyiis u haysta qaala wuxuu dhahayaa ina taabica midka taabica meesha yaalla cadfu bayaanin weeye barkamudhacarta maxaa weeye cadfu bayaan weeye cadfubayaan wey maxaa laga wadaa yani markii la godo waa cadfubayaan yahay wey macnuhu ma fahamta horta waman kharajahu qofka ku saara kordhiga calal inay xaal tahay taxayidan waa xaal maxamud qofkiisaa dhahaa haya asna muxuu dhahaya qaala wuxuu dhahayaa innahu itbaacu taabica markii la godo xadiid la godaay sifatun buu noqonayaa buu dhahaya sababta ii sheegay taas hojiiso sababta markii tamiiskana hadii tamiis qofkii aamina godaalkii xadiidun uu ka dhigaya cafibayaan kii aamina xaal inay tahayna godaalkeeda ka dhigaya sifo jeedku muxuu yahay kuwa la israaciyey waxbaa ka dhexeeya isku xiraya soo tuura baash ma garanayna miyaa maqla yaa yaa kow waa kan siday sheegi doonaan kitaabka fiiri wlwalu kan hore ayaana awlaa fiican buu yidhi kan hore ayaa mudan kan hore muxuu ahaa in kordhigeeda tamiis loo qaato si godaalku u noqdo cadfubayaan sababbaa godaalku isaa lagu qaato kan hore liannahu maxaa yeele kaa hore jaamidun wey liannahu maxaa yeele xadiidku dee jaamidun weeye koow jumuudan maxdan jaamidnimo baraxla weeye yacni waa magac meel uu ka yimi aan la garanayno jaamida markaas falaa yaxsunu ma fiicna kownuhu xaalan walaa sifatan maxaa ku ogeyd horta xaalka sifada inay mushtaq yihiin de soo maan haddana cadfiyaankan maxaa lagu hosheegay waa jaamid ayru ayru muawal ayru qacid soo fidiya jaamidun he muxuu qoraya haye tacriifu waaye soo maan jaamid hayru muawal markaan soo maranay tamiiska maxaan idhi isna waa jaamid baan idhi tamiiskana tamiis maxaan idhi jaamid wey baan idhi marka tamiis iyo xaal tamiis iyo casbiyaan oo jaamid isla ah iyo xaal iyo sifo mushtaq isla ah baa waxaan u fiirinay kelmaddii xadiid ahayd xadiidee maxaa taha mushtaq mise jaamid jaamid qolyahay marka qaadanaya dee yaa casbiyaan marka haddii la kordhigana waa waa tamyiis haddii la godana haddii la hoos dhigda min iyo ra ah noqonaysaa walaa kuma jirna iyadu warkaan u dhaca horta mila fahamteen horta waxa la isku ablaablaynayo wamanaca way diideen kaiiru min annaxwiyiina waxay diideen kowna cadfilbayaani nakiratan kowna ahaanshaha cadfilbayaani uu noqdo nakiratan nakiro oo taabican dabagalay nakirati dabagalay way diideen ma ogolin war saxiixuse waxaa weeye aljawaasu inay bannaan tahay baa saxiixa oo nakirahee in la dabagelin karo cadfabayaankii marka ma kudhaca horta maxaa caddaynaysaa waqad khurija waa loo saaray buu calaa daalika yacni arrinkaas in nakiradu tawkiid nakiraa isim nakiraa cafwan tawkiid maahee maxaa fahmaysa cadfabayaan nakiraa inuu raaci karo magaca nakiraa waxaa lagu saaray qaacidadaa lagu socodsiiyey qowluhu tacaala wayusqaa waa laga waraabinahayaa min maain baa laga waraabinahayaa sadiidin ah sadiidin ah ujeedkusifaha u qaadan ujeedku muxuu yabaala waayahay mila socotaan waaya waa hale sababtu waxay tahay taqdiirka markii aayadda la akriyo wayusqaa waa la waraabinahayaa gaaladii min maain baa la waraabinayaa soo ya markii wayusqaa min maain baa la waraabinahayaa markii la yidhi wixii su-aal baa imaan ka ah wamaa daalika almaa oo biyahaas maxay ahaayeen raasaa waa sadiidin ah sadiidin hee ah sadiidin waxa weeye dheecaanka iyo berada iyo malaxa iyo waxaa ka baxaya jirka bini aadanka ayaa sidii la yidhahda marka wayusqaa waa la waraabiy min maain biyaa la waraabiye biyihii faahfaahin buu u baahday sadiidin ah marka marka aggaa su-aal baa ku jira dhihi kartaa biyahan la waraabiyey maxay yihiin sadiidin ah baa marka imaanaysa markaa waa ku dhacay soo maan saasay marka u daliishanayaan tafaasiirtunoo qorayaan waaya marka meeshan sadiidin oo nakiraaba cadfiyaan laga dhigo yaa cadaf looga dhiga yaa lagu dabaxijiyey may waqaala alfarisiyu fi qowlihi tacaala awamse kafaaratun acaamu masaakiina ah yajuus waxaa ku bannaan buu yidhi fi acaama an yakuuna bayaanan inuu bayaan noqdo wa an yakuuna bedelan bedel inuu noqdo ku bannaanta banaantamushkilo male wayucra waa la ciraabaya bedelu kulli min kullin baa la ciraabaya in lam yamtanic hlaaluhu maxal awli qowlihi anamnuta dhikil bikri iyo bishriin oo qowlihii ayaa akhaway ah, naa cabdasha sin waa noo fala aan faahfaahin intan kullu ismin halkaa qaacida ku siinaya isim walba oo saxa ay suuragal noqoto alxukmu calayhi in lagu xukumin karo biannahu inuu yahay cadfu bayaanin inuu yahay cadfu bayaankaasoo mufiidun litawdiixi liidaaxi aw litakhsiisi ah saxa waxaa ansaxaysa an yuxkama calayhi in lagu xukmo biannahu inuu yahay badalu kullin min kulli maa saxa bayaanuhu saxa badaluhu qacdadaas ka soo baxda meeshaas maa saxa bayaanuhu saxa badaluhu qaacido wey mufiidin oo faa'iideynaysa litaqriiri macna alkalaami iyo wa tawkiidihi likownihi inuu yahay darteed calaaniyad ee badelu kulli min kulligaasoo baa laga faahfaahinayadee bedelkaasoo mufiidun faa'iideynaya litaqriiri macna alkalaami kelmadda macnaheeda inuu sugo wa tawkiid inuu sii adkeeyo iyo likownihii inuu yahay tawkiid likownihii inuu yahay bedelku calaa niyati tikraari alcaamili caamilku soo laalaabasho uu soo laalaabtay niyadda xagga niyadda iyadoo laga fiirinayo waa soo marna bedel kulli kuli waa soo marna miyaanan soo marin horta bedel kulli min kulli wax kale maaha cidda shaqadan qabanaysa waa hal qof markaan dhao jaa zaydun akuuka markaan dhao zayd iyo akuuku waa hal xabo marka caamilku miyuusan hal xabo ahayn niyad ahaan meeshan laba lafdi baa keli laba maxaa meesha yaala laba lafdi laakiinse xagga macnaha iyo xagga macnaha markii la sheego zaydku la sheegayaah waa akuuka laftigiisa ma fahamta horta marka meeshuu ku leeyahay likownihi inuu yahay darteed bedelku calaa niyati tikhaal alcaamili caamilka soo laalaabashadiisa niyad la niyeysa darteed inuu yahay markaan dhaho aqsama billaahi abuu cumaru man huwa abuuxafs cumar kelimada abuu cidda ay tilmaamayso iyo cumarka la sheegahayo waa intee qof waa isku mid marka bedel min kulli min kulli waa bedel lafdiya lafdi ahaanbu isku bedela mooyaane macnaha kelmadu muxuu yahay waa isku hal xabo saas darteed ayaa marka meeshan markii la yidhi bayaanka bedel laga dhigo waxa noqon karaa oo keliya bedelkulmikun sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay bayaanka ayaa waxa uu sheegayaa hee hal shay oo macnu markaan dhaa aqsama billaahi abu xafsin baa ku dhaartay cumaru ah cumar iyo abu xafs cadfulbayaan marka loo fiiriyo saaro qof ma ahan waa in la helaa bedel marka labada shay hal macno wada qaadan kara bedel bacdi miya ijtimaal miya la waa bedel kulli min al kulli wey baarak allah fiik wastanaa waxay ka soo reebeen bacduhum culammada qaar min dalika masalatan bay ka soo reebeen bacduhumna mas'alatayn bay ka soo reebeen bacduhumna akthara min dalik masaa'il ka badan bay soo reebeen axaduhumaa qowlu shaacir weyn waaif waxay yidhaahdeen qaacidadu macnaheed maa saxa bayaanuhu saaxa badelhu qaacidadii ahayd culummaa inta ka daba tagtay hal tusaal hal mas'alo iyo laba mas'alo ee ka soo reebay waa tan marka masaladii laga soo reebay masalada ugu horeysa laga soo reebay waa tan beedkan ba ku jidha anaa anigu ibnu taariki albakriyi anaa anigu ibnu taariki albakriyi ninkii reer bakri ahaa kii ka ahaysiiyey baan ahay bishri ahaa hee calayhi daycana anigu ibnu taariki midkii ka tegay baan ahay dheh albikriyi ninkii reer albakriyi ninkii reer bakri loo tiiriyey kii ka tegay baan ahay bishrin ahaa ninku calayhi korkiisa xaale adayru shimbiruhu tarqubuhu ay koranayaan wuquucan xagga dhicidda wuxuu ku leeyahay anigu yaa imoodaysaa horta aniga ninkii geesiga ahay reer bikri ahayoo bishri la dhihi jiray yaa ninkii dhulka dhigay wey dhulka intaan dhigay oo asagoo dhiiggiisa kudhex dabaalanaya maan ka tegey oo shambiruhuna ay sugsugayaan intuu ka dhimanayo wa nool ma cunin karaan moogta intuu ka dhimanayo bay shimbiruhu maxay sameynayaan tarqubuhu way koranayaan wuquucan dhicid ahaan inay hee inay ku yaacaan bay sugayaan maxay sugayaan inta nafta ka bacaysade horta ma fahamt masalada marka wuxuu leeyahay ana anigu ibnu taariki kii tegey baana albikriyi ka tegey bishrin ahaa yacni ninkii reer bakri oo bishir la dhihi jiray ninkii oga tegay baan cilada intaan dilay ciladii markayaa ku sugaya marka shimbirihii baa ku sugaya wathaanina qowl aakhari wey mina tawiila ah ayaa akhawaynaa cabda shamsin wanawfala labadaa walaalow uciidukumaa billaahi anlaa tuxditaa xarban uciidukumaa bilah ilaahay baa idinkaga magangelinayaa an tuxditaa inaydan keenin xarban dagaal inaydan soo darin waana waasheen waana hawsheene waaya faahfaahinteedagal marka waa wa bayaanu dalika fi lbeyt lwl waxa weye ana qowlahu aa ah cadfu bayaanin weeye cala lbakriya laga cadfay warka ma arta ma fahamte yah firdos haye meelo socotaa waaya walaa yajuusu mana banaana an yakuuna badela minhu qaacidis laguma soo reebin ma bayaan sax badelo hadda ma jidho ma jidho ma jidho maxaa jira marka meeshaan cadfu bayaan mooyaane wax kale lama ogolo wiy sababtu maxay tahay lianna albadala ujeedka bedelku waxaa weeye fii niyati ixlaalihi maxalla alwal yaa kariim bedel haddaa maqasho ujeedkan muxuu yahay kan damboo la keenay ayaa waxaa la fadhiisanayaa booska kiioo laga bedelay soomaa markaa noqday jaaa muxamadun baa yimi akhuuka maxaa ka dhigan tahay inaa maxamed meesha ka saartay akhuukana meeshii aa keentay soo maan soo mata horta maxay ka dhigan tahay meeshan bishri markaan bedel lo maxay ka dhigan tahay bikrigii meeshan aan ka saaro bishrinna keeno ayib sa hadday tahayna walaa yajuusu ma bannaana an yuqaala in la dhaho anaa ibnu taariki bishrin ma bannaana buu leeyay sababtu maxay tahay liannahu maxaa yeele laa yudaafu looma tiiriyo maa shay fiihi lalif wallaam ay ku jidho naxwaa taarika oo kale ah ilaa limaa mid mooyaane fiihi ay ku jidho alif walaam naxw sideeda shay alwata haddaad tiirisid maxaa u tiirinaysaa mid alwata midaan alwada ma tiirin kara buu leya aggan qaacida ma qabsata yaa yaa attaariki lbikriye waa ku saxan tahay sabab albikri maxay wadataa al laakiinse attaariki bishri bishri miyaa wadataa al maya halkaas diida buu yii walaa yuqaal lama dhaho aaalibu zaydin lama dhaho kamaa taqadama sharxu fii baab idaafa horaan usoo sheegnay buu waxyaabaa cashar wata albaa loo idaafayaa mid wata wabayaanu dalika fi lbeyt ani waxa weeyaan qowluhu cabda shamsin wanofla cadfu bayaanin weeye calaa qowli akhawayna cadfu bayaan bay ka yihiin ma fahamta horta ayaa akhawaynaa labadeed nin walaalow cabda shamsin wanoofala ahaayo baa dhahaysa ogan soomaaha dhihi maysa ayaa qabayna labadeeni walaalow cabdi shamsin cabdi shamsiyow wanoofala yanoofalow dhihi maysa lowda kadaa ha u yeerin yeerimbayaan baa ka dhigaysa ayaa qabayna labadeeni walaalayow labadeeni walaalow cabdi shamsin ahaayow wanoofala ahaayow baa dhahaysa ma fahamte sababtu maxay tahay walaa yajuusu ma bannaana an yakuuna bedel bedel uma bannaana liannahu maxaa yeelay bi xiinaidin markaan bedel ka dhignaa maxay ka dhigan tahay fii taqdiiri ixlaalihi ixlaali lbedeli bedelkii in la dhigi karo maxal alawali hore booskiisii ma fahamta horta haddaad tira bedel wadax ka dhiganta adoo yidhi ayaa cabda wanoofal ay ka dhiganta akhaweyna ka saar meesha dee ayaa cabdashamsin eeg ayaa cabda shamsin ayaan ayaa akhaweynaa markaan dhaho markaan dhaho haye akhaweyna waa munaada mansuuba cala alyaa laannahu muana soomaa naada mudaaf ile wey waa munaado mansuuba munaado mudaaf wey marka mudaafna waa la kordhigaya sooma smaanta mise maa ayib cabda shamsin iyo noofan la keen haye akhaween xagga naga dhig haye kor soo fiili haye cabda shamsin iyo noofan u yaa ayaa ayaa cabdashamsin noofal nogu yee wanaw wardhaxadee wanow la luli wax ii sheega wanowfalo haye haye haye haye wanowfal wey soo maaha maxay cabdisams waxaa loo kordhaya waa mudaaf nowfal waa ism cala mufrad calama mufrad calama markii la munaadeynay maxaa waaye yubna calaa yubna calaa maa yurfacu bihi ma tahamisan maa maxamed marka haddii aan u qaadanayno noofal iyo cabdisams inay mubedel ka yihiin akhaweyna maxaa kor soo fiiriya maxaa saxanayd inaan ayaa akhaweynaa haybada ka dhiga ayaa ah akhawaynaa cabda shamsin wanawfalu saas ooma ahayn in la dhaho maxaa ku qoran fiiriya beedka beedka akhra ku qoran haye ayaa ah akhawaynaa cabda shamsin wanawfala wanawfala waa la kordhiga xagga maxaa fahamtay meeshan bedel hee ma jiro hadduu bedel jiri lahaa cabda shamsi la geray kordhige waa loo cudaaya mudaaf weeyaane noofal baa adduunka kharibayso noofalo in la dhehe ahaydo noofale baalay intaanu ku dhuhu rabaa fiir halka فكأنك قلت يا عبد شمس ونوفل وذلك أن لا يجوز بنانا لأن المنادى إذا عطف عليه اسم لا إله إلا الله وفيرسو warmeesha meesha la sixan jiray maaha ka kac meesha lianna buu yidhi almunaadaa kan loo yeerayo idaa cutifa calayhi haddii hardigan waa soo qaadan munaadaha soo marin soo qaadan waa fahan soomaa lagu xiro calayhi korkiisa ismun magac mujaradun min alalifi walaam aan wadan haddii lagu xiro wajaba waxaa waajiba an yucطaa in la siiyo maa yastaxiqu wuxuu mutaystay low kaana munaad adu ahaan laha warkama oo ah wanaw falu wanaw falanta low kaana hadday ahaan layd munaadaha ahaan lahayd laqiila fiihi waxaa la dhihi lahaa maxaa la yaa nawfalu bidammi ah laa lama dhahayn yaa nawfala lama dhihayaa nawfalan hee lama dhihi lahayn binasbi falidaalika sidaa daraaddeed kaana yajibu waxaa waajib ahayd haddii bedda laga rabo an yuqaala in layahuna halkan ayaa akhawaynaa cabda shamsiin haye wanawfalu baa waajib ahayd lamasa dhihin miyaa la yidhide saas daraaddeed maxaa lagu macnaynayaa wanawfalan cadfu bayaan baa lagu macnaynaya bishan muxuu macnaynayaa cadfubayaan bedel lama ogola labadaa shardi hada bilahi tawfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina muxamed